بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الله وحوري سبحانه وتعالى iyadoo ilaahay ku caddeeyey aayaddan ilaahay inaanay waxba ku ahayn soo celinta uu soo celin doono makhluuqani markay dhintaan ee nolol dambe uu ilaahay subxaanahu watacaala gelin doono soona noolayn doono abaalna marin doono markaa waxaynu soo haynay oo ilaahay inoo sheegay kuwa diidan bacsiga iyo soo celintu inay yidhaahdeen miyaana la soo noolayn doonaa allah markaa wuxuu idhi subxaanahu watacaala awalam yaraw miyaanay ogsoonayn awalam yaraw miyaanay ogsoonayn ay awalam yaclamu ana allaha alleh miyaanay ogsoonayn alladii allaha khalaqa abuuray asamaawaati samaadka abuuray waalarda arlada abuuray qaadir kii kara inuu yahay calaa an yakhluqa inuu abuuro mislahum ayaga oo kale qaadirun kii kara inuu yahay miyaanay ogsoonayn calaa an yakhluqa inuu abuuro mislahum ayaga oo kale wa wuxuu u yeelay alle lahum ayaga wuxuu u yeelay ajala muddo ay ku dhintaan kuna soo saari doono buu alla u yeelay macnaha ajashani waa icaadada iyo iqaamada labadaba maxaa soo celinta iyo adduunyada inta la joogayaba wajacala wuxuu u yeelay alle lahum ayaga ajala muddo ayuu alla u yeelay ajalkaasoo ka laa rayba shaki fiihi isaga aanu ku sugnaanin laa rayba shaki aanu ku sugnaanin fiihi ay fi lajal muddada wax shakigoo ku sugani ma jiraba allah yidhi subxaanahu watacaala fa abaa way diideen aldaalimuuna kuwa daalimiintiihi waxay diideen markii xujada iyo daliilka loo caddeeyey way diideen ilaa kufuuraa gaalnimo mooyaane wax kale ilaa kufuura gaalnimo waxaan ahayn way diideen ayaa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala samaadi baa la yidhaahdaa macnaha waxay ku fogaadeen uun baatilkay ku jireen iyo lunsanaanta bul waxaad tidhaahdaa nebiow low antum antum tani waa faacilun lificlin maxduuf waxaa iska taqaanaan lowda iyo xarafka inta la yidhaahdaa labada midkoodna ma galo ficil markaa waxaa qadaran ficil baa qadaran la nooca tamlikuun antum tanna waa faacilka ficilka maxduufka ah oo buu ahaa markaa dee wowgu gaari kuma taagi kare e kan ayaa lagu dooriyey amba lagu bedelay macnaha low tamlikuuna sidaa oad odhanaysaa low tamlikuuna haddaad hanan lahaydeen antum idinku tamlikuun soo celi uun tamlikuuna haddii aad mulkiyi lahaydeen khasaa'ina raxmati rabbii rabbigay khasnadihiisa haddii aada mulkiyi lahaydeen khasaa'ina raxmati rabbii rabbigay khasnadihiisa haddii aad mulkiyi lahaydeen idan xilliga aad hanaanteen eed mulkideen la amsaktum waad ku bakayli lahaydeen markaa low tamlikuuna ficil baynu qadaro ode ficil kale ayaa culimada qaarkood ay qadaraanayo laftiga kaana la yidhaahdo bacda lowga waa la xasaa yidhaahdaan qul waxaad tidhaahdaa low kuntum saasay noqonaysaa low kuntum haddaad ahaan lahayde ahaan lahaydeen oo markaa kaanadaa soo xadsan low kuntum haddaad ahaan lahaydeen antum idinku tamlikuuna kuwii hanta amba mulkiya amba yeesha khazaa'ina raxmati rabbii rabbigay raxmaddiisa khasnadaheeda haddii aad yeelan lahaydeen idan macnaha haddaad mulkii lahaydeen oo raxmadda alle gacanta idiin geli lahayd la amsaktum waad ku fara adaygi lahaydeen la amsaktum waad qabsan lahaydeen oo waad ku bakayloobi lahaydeen maxaad sidaa u yeelaysaan khashyata alinfaaq marasho amba bixin ka baqashadeed ayaad sidaa u yeeli lahaydeen khashyata alinfaaq faqri ayay leeyihin culimmadu khashyata alinfaaq faqri ka baqashadii madasho waxaana ay madaan daraaddeed baad ugu baqayri lahaydeen amba bixin ka baqasho aad ka baqanaysona bixintiisa waxa ka dhalanaya wixii in la waayo wa kaana alinsaanu insaanku waa kii dad ahaa min xaysu huwa baa loo jeedaa min xaysu huwa markuu insaan yahay qof yahay dabeecadiisa ama sidan ah sidan uu ku sifaysan yahay wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday dadku qatuuraa mid gacan adag qatuuraa mid bakaylnimo badan amba wax la-aan badan manuuc waa mid aan waxba bixinin buu noqday qatuur mana mid aan wax bixinin ayuu ahaa ribiqatuura mid diidmo badan oo mancin badan oo maal bixin aan bixinin maalka ayuu noqday bakiilaa buu noqday wy wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusa muuse waxaanu siinay tisca aayaatin aayado sagaale baanu siinay aayadahaasoo bayinaatin cadcad hadda bayinaatin xaala yihiin baanu aayaadkaasi siinay kuwii cadcad fas'al weydii banii israa'iila reer bani israa'iil weydii markaa sagaalkan aayadood dee masalan suuradaha qaarkood sida acraaf oo kale ayaa ilaahay ku caddeeyey iyo bami maarata asimaha oo kale iyo suurat alxijri oo kale waxaa sagaalka ka mid ahaa ushii iyo gacantii iyo abaarihii iyo baddii ilaahay u kala iyo duufaankii iyo ayixii iyo walaa cunaysay shay jiro la yidhaahdaanba wax midhaa tacuna ku ahaa raha waa aayaad dhiiggii ilaahay ku sallibay aayaad mufasalaata ayay ahaayeen culimmada qaarkood si kalena qaar u tiriyaa way jiraanoo waa usha waa gacantii waa abaarihii waa yarayntii maalka la yareeyey waa duufaankii waa ayaxii waa injirtii waa rahii waa dhiiggii marka aayado sagaalabaanu siinno kowni ay arkayeen ee fas'al weydii nebiyow banii israa'iila reer bani israa'iilba weydii macnaha id xilligii weydii jaaa amba id xilligii baanu siinay oo aataynaa kuxud id xilligii baanu siinay jaaa uu u yimid muuse la yimid hum ayaga id waagii baanu siinay jaaa uu u yimid muusa hum ayaga reer bani israa'iila u yimid oo faqaala uu yidhi lahu ay limuusaa muuse uu ku yidhi fircawnu fircawn innii anigu la adunnuka waxaan kuu malaynayaa yaa muusaa muusow masxuura ay saaxira inaad tahay oo mafcuulkani waa bimacnaa faacil ay faaxira inaad tahay baan kuu malaynayaa amba masxuura mid la sixray inaad tahay qaala wuxuu yidhi muuse wallaahi laqad calimta waad ogsoon tahay maa ansala inaanu soo dejinin haaulaa'i aayaadkan aad sixirka ku sheegayso ilaa rabbu samaawaati saadka rabbigooda mooye cid kale inaanay soo dejinin waad ogsoon tahay iyo waalardi wa rabbu alardi arlada rabbigeeda basaa'ira xaalay yihiin aayaadkaasi xusho basaa'ira xaal ay yihiin caddaymo ay bayinaad wa innii aniguna la adunnuka waxaan yiqiinsanahay yaa fircawnu fircawnow masbuuraa mid la halaagay inaad tahay masbuuraa mid la halaagay inaad tahay amba masbuuraa mid halaagsami doona oo faacilkae mafcuulka laftiisa faacil aynu ka dhigno fa an yastafiza inuu firdhiyo hum reer bani israa'iil inuu ka firdhiyo min alardi arlada inuu ka firdhiyo an yastafiza inuu ka firdhiyo hum reer bani israa'iil min alardi oo dhulkii masaro ay deganaayeen fa agraqnaa waanu haqinay dabadeed fa agraqnaa waanu qarqinay hu fircawn iyo waman duul baanu qarqinay macahu isaga weheliyey amba la jiray jamiica halayhim waqulnaa waxaanu nidhi min bacdihi fircawn intaanu halaagnay dabadeed min bacdihi ay min bacdi halaaki fircawn fircawn intaanu halaagnay dabadeed min bacdihi fircawn dabadii waxaanu ku nidhi libanii israa'iila reer bani israa'iil iskunuu dega alarda arlada dega ardulmasra iska dega faidaa jaaa markuu yimaado wacdu alaakhira aakhiro yagoheedu markuu yimaado macnaa xilligaanu ballan qaadnay aakhiro inay dhacayso ji'naa bikum waanu idin keenaynaa lafiifa xaalatiin kuwa isku dhafan idinka iyo iyaguba lafiifa xaalatiin kuwa isku dhafan amba faidaa idaa jaaa markuu yimaado wacdulaakhira aakhira u ballankeedu markuu yimaado ji'naa bikum waanu idin keenaynaa lafiifa xaalaatiin ku isku dhafan oo isku jira ayaanu idin keeni doonaa amba jamiica wa bilxaqi xaqa daraaddii ayaa ansalnaa aanu u soo dejinnay hu kitaabkan markaa wa bilxaq jaara makruurkaasi ansalnaahu buu ku tacalluqayaa bacduna sababiye ayay noqonaysaa وبالxaqi ay وbisababi الxaq xaqa daraadii ayaanu anزalnaa u soo dejinnay hu kitaabkan وبالxaqi ay وbisababi الxaq ayaa nasl uu u soo degay amba waxaad tidhaahdaa waanzalnaa waanu soo dejinnay hu kitaabkan baanu soo dejinnay xaala kownihi bilxaq xaaluu ku lamaan yahay amba uu ku maran yahay xaq oo xaq ku sugan yahay manaa mulaabasa la yidhaha ku dheehanya bay yidhaahdaan wal ansalnaa waanu soo dejinahu kitaabkan bilxaqa xaq xaalu ku lamaan yahay baanu soo dejinay xaqba uu yahay wa bilxaqi masal xaqii ayuun baanu ku soo degay baa ilaah yidhi subxaanahu watacaala macnaa waa qur'aan maxruufa ah oo ilaashan macnaha xaqnimadiisii ayuun baanu la soo degay oo uu kugu soo gaaray wax naqsi la yidhaahda iyo wax shaydaanku ku soo kordhiyey midna kuma dhicin taxriif iyo tabdiil doona sidiisiibuu ku yimid wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin nebi muxammedow ilaa mubashiraa xaalaa tahay mid bishaaraynaya mooyaane kaasa ku xaaleen ilaa mubashiraa xaalaa tahay mid bishaaraynaya mooyaane wanadiira xaala kawnika nadiira xaalaasaan digaya oo dadka uga digaya cadaab baanu ku diray amba cidda kufrida naar uga digaya waqur'aanan faraqnaahu waqur'aanan faraqnaahu tafsiirkana waa la akriyeeye faraqnaahu maaragtay allah wuxuu lehi subxaanahu watacaala wa faraqnaa waanu kala saar saaray marka qur-aan baanu kala dhigdhignay faraqnaahu waanu kala qur-aankan haddii tashkiidka la bimacnaa aayad aayad baanu u soo dejinay weeye wa faraqnaa waxaanu kala saarsaaray qur'aana baanu kala saarsaaray faraqnaa waanu kala dhigdhignay hu qur-aankii waa mid kala hufan oo kala saafan weeye oo markaa faraqnaahu haddii la akriyo bitakfiif macnaheedu waxa weeye qur-aankaasaanu caddaynay maxaanu u kala u caddaynay amba aanu u kala dhigdhignay litaqra'a si aad u akrido nebi muxammadow litaqra'a si aada ugu akrido qur-aankan cala annaasi dadka korkooda si aada ugu akrido calaa muktin kaadsiiya dushii calaa muksin amba deganaansha dushii si aad ugu akrido si degan calaa muksin ukaasiiyo amba kaasiiyo korkii si aad ugu akrido macnaa si degan wanazalnaa waanu soo dedejin waanu soo dejinnay hu kitaabkan tansiilkani wuxuu keenayaa tabciidkani maaragtay calaa muksin ay calaa nahrin waa kaasiiyo si degan inaad ugu akrido dadkii wanazalnaa waanu soo dejinnay hu kitaabkan oo macnaa waanu iska daba keennay calaa xasab alxawaadis baa ilaahay ugu hadlayay tanziilaa soo dejin ayaanu soo dejinay qul waxaa tidhaahdaa nebiyow aaminuu rumeeya bihi kitaabka rumeeya aw amase laa tu'minuu ha rumaynina bihi isaga amarkani waa litahdiid fahuwa xaqun fii nafsi haddaad rumayn weydaan iyo haddaad rumaysaan kitaabkani kii xaq ahun weeye ina aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma la siiyey min qablihi kitaabkan hortii oo nimanka ahlulkitaabka ahaa min qablihi kitaabkan hortii amba min qablihi rasuulka alle hortii idaa yutlaa haddii lagu akriyo calayhim korkooda marka lagu akriyo haddiiba waa la yaro dhigsadaa bay idhaahdaan ee marka iska dhal idaa yutlaa marka lagu akriyo calayhim korkooda marka lagu akriyo yakhiruun way dhacaan liladqaani laamkani bimacnaa calaa weeye cala aladqaani garka dushiisa ayay ku dhacaan macnaha way sujuudaan sujadaa xaala kownihim saajidiin xaala yihiin sujuudsan ayay sujuudu daataan markay aayaadka ilaahay lagu dul akriyo wayaquuluuna waxay yidhaahdaan subxaana rabbina rabbigaya ayaa xumaan dhan ka dheeraaday oo ka hofnaaday in kaana wuxuu ahaaday waa mukhafafadii isticlaali in kaana wuxuu ahaaday wacdu rabbina rabbigayo ballanqaadkiisu la mafcuula mid la fuliyo mid la fuliyo oo la sameeyo ayuu alle ballanqaadkiisu yahay si kalaad u dhigi kartaayoo in kaana wacdu rabbina ay maa kaana ma ahaanin wacdu rabbina rabbiga iyo ballanqaadkiisu ma ahaanin lamafcuula ay ilaa mafcuula mid la yeelo mooyaane wax kale oo laamtaa bimacnaa ilaa ah waa nimanka kuufiyiinta ahbaa saabkaa u mara maxaadoodu wayaqiruun way daataan kuwaa ilaahay kitaabkiisa la siiyey liladqaan galadhka dushooda ayay ku dhacaan yabkuun xaala kawnihim baakiin xaalayhin kuwii oyaya uu saameeya qur'aanku wayaziidu wuxuu u kordhiyaa qur'aanku isagaa faacil ah wayaziidu wuxuu u kordhiyaa qur'aanku hum ayaga khushuucaa khushuuc buu u kordhiyaa iyo iimaan iyo tasliim ayuu u siyaadiyaa baa ilaahay leeyahi subxaanahu watacaala qur-aanka ilaahaydaa saameynayo oo raadaynayaa ma wax kale kul waxaad tidhaahdaa nebigow udcuu ugu yeedha markaad ilaahay baryaysaan allah alle ugu yeedha oo waxaad tidhaahdaan yaa allah ow amase udcuu ugu yeedha oo ku barya arraxmaan ugu yeedha oo biismi araxmaan yaa araxmaan baha weeye kul waxaad tidhaahdaa udcuu ugu yeedha allah ow amase udcuu ugu yeedhaba arraxmaan amba raxiim ayo ismin ayamaa mid alla midkaa tadcuu aada ugu yeedhaan ayan tawiinku ciwad waxay ka tahay maanta mudaafu ilayhi bay ciwad ka tahay waana caamila wamaca daalika waa macmuula oo tadcu ficilku waa majsuum waxay tasmiyeyna ayugan weeye sida oo kale iyaduna waa mafcuula waxaa lagu nasbiyey waa tadcuuda weeye caamilatun macmuula dheh ayamaa ay ayal ismayni labada magac koodii kale markaa tanwiinkiibaa ciwad aynu ka dhignay mawti can lmudaaf ilayhi ayama maaduna waanu taakiduune ayal ismayni labada magac midkoodii tadcuu aada ugu yeedhaan ku baridaanba falahu alla wuxuu leeyahay alasmaa'u magacyo ayuu rabbi leeyahay asmaadaasoo alxusnaa tii wanaag badan ah kitaabka la yidhaahdo maaragtay alqawaacid almusla uu leeyahaa sheekh cusaymiin raximah ullah ayaa aad aad uga faaidaysanaysaan marka la taagan yahay baabka asmaada iyo sifaatka fa calaykum bih walaa tajhar alla tahrin baa ilaahay yidhi macnaa kor ha u qaadin bisalaatika ay biqiraa'atika sidaa dheh walaa tajhar kor ha u qaadin bisalaatika qiraa'adaada oo rasuulku markuu maka jooga ay tukan jiray ee qiraa'ada uu la sahro mushrikiintu markay maqlaan maxay samayn jireen qur qur'aankay caayi jireen waxay caayi jireen cidda soo dejisay waxay caayi jireen cidda la timi waa allah iyo rasuulka iyo kitaabkaba midaan intaba hargeysa lagu caayo ilaahay diintiisaa lagu caayaayo rasuulka ilaahay baa lagu caayaayo ilaahay baaba la caayo walaa tajhar hakor ha u qaadin bisalaatik walaa qiraa'adaada walaa tuqaafis hoosna ha u dhigin bihaa wabtaqi raadi wabtabi daalik bayna daalika kor udhigiddaa iyo hoos udhigiddaa dhexdooda sabiila dariiqka raadi macnaa dhexdhexee wabtaqi raadi bayna daalika labada dhexdooda kor uqaadid iyo hoos udhigid sabiila dariiq macnaa dhexdhexaada waqul waxaad tidhaahdaa nebiow alxamdu amaan lilaahi alla ayaa iskale aladii allaha lam yatakid aan yeelanin walada waladba ma baahdo alle subxaana watacaala oo walam yakun aanu u ahaanin lahu isaga shariik mid la shuraaka ah fi lmulki lahaanshihiisa la wadaaga fi lmulki la wadaaga oo walam yakun aanu u ahaanin lahu isaga alleh waliyun mid kaalmeeya waliyun mid kaalmeeya min adulli dulli daraadiina u kaalmeeya macnaa dhibaato heshay liajli dul ninka tacliiliya min adulli dhibaato daraaddeedna u kaalmeeya dee allah ma dhibaatoodo wasabbir weynee ku alle takbiiraa weynayn alla weyne subxaanahu watacaala allah wuxuu ihi subxaan bismi illaahi araxmaan suuratu lkahfi waa makiya aayaadka suuraddu waa boqol iyo toban sooma idhaahdo koob iyo toban nin hmm. aayadda sideed iyo suuradda sideed iyo tobnaad weeye suuraddani horta waa suuradda shanta suuradood bay ka mid tahay ee ilaahay ku bilaabay ammaantiisa alxamdu iyadaa ku shanamekada waa faatixada suurat lancaam suurat alqaadir saba iyo kahfi waa shantaas suuradoodun weeye suuraddani la yaabay haddaba leedahay wadaade suuradan tobanka aayadood ee ugu horeeye haddaad xafiddo waa laftiga abu abidardaa xifdi buu tilmaamaye waxaa lagaga ilaaliyo qofkan dajaal ayaamaha dajaal cawar soo bixi doona haddii alla ku joojiyo inkaar baa qabtaaye markaa iska xafid aayadahan maaragtay tobanka u horeeya suuradan si aad u badbaado xadiid kale isna saxiixi wuxuu tilmaamayaa man qara'a alcashra alawaakhir mid xifdi buu tilmaamay midna qira'a u tilmaamaya tobanka aayadooda ugu dambeeya qofka akriya isaga laftiisa kaa bajaal waa uu ka badbaadayaa weeye fadaaishaas sugan ay leedahay kuwaasi ayaa ka mid ah alla wuxuu ihi subxaanahu watacaala alxamdu ammaan marka ilaahay wuxuu samaanaa arrimo waaweyni markay dhacayaan marka ilahay imka wuxuu ka warramay arrin weyn oo ah dee ilaahay baa kitaabkiisa qur-aankaa buu soo dejiyey markaasuu ilaahay isku ammaanaya alxamdu ammaan lilaah ammaan oo dhan weeye ay kulu lxamdi asha istiqraaqiyaan ogtay lafdul kullu bayn halkaa gelin karnaa ay kullu lxamdi ammaan oo dhan lilaah alla ayaa iskale alladii allaha ansala dejiyey calaa cabdihi addoonkiisii muxamed aha ku soo dejiyey alkitaaba kitaab ku soo dejiyey alkitaaba kitaabkan hortaada yaal al baa la gelaya alkitaaba kitaabkan ku soo dejiyey qur-aanka ah oo walxaal la ku soo dejiyey lam yajcal aanu alla u yeelin lahu kitaabkan ciwadaa allo sabta ayaa meeshaas siin baa saaran maogi marka caamilkana la qadarayaayoy kutusaysaa ciwadaa wax qalloocada aanu yeelin jacalahu marka qadar jacalahu alla wuxuu ka yeelay ka dhigay kitaabkii qayima mid toosan baa ilaahay ka dhigay subxaanahu watacaala qayima ay mustaqiima ambaba xaalun bacda alxaal ka dhigo oo haddaad jumladaa xaalayso walam yajcal xaalaanu yeelin lahu alla kitaabkan ciwashaqalo qayimaa xaalu yahay kitaabkaasi kii toosan muxuu alla ugu soo dejiyey addoonkiisan muxameda kitaabkan liyundira si uu uga digo rasuulku maaragtay aladiina kafaruu saasay ka dhigan tahay liyundira si uu rasuulku ugaga digo kuwa kufriyey ba'saa cadaab si uu ugaga digo cadaabkaasoo shadiida adag cadaabkaasoo min ladunhu alla agtiisa ka iman doona ba ka ahaan doona marka mafcuul laba mafcuul buu qaataaye alladiina kafaruubaad qadaraysaa iyo maxay kale iyo wayubashira waliyubashira inuu ugu bishaareeyo rasuulku almu'miniina mu'miniinta inuu ugu bishaareeyo kuwe waryahay mumin bilaa camala eg alladiina mu'minaantaasoo yacmaluuna sameeya alacmaala acmaasha sameeye asaalixaati wanaagsan inuu ugu bishaareeyo maxay ana lahum ay bianna lahum ayaga inay u sugnaaday ajraa ajar inuu u sugnaaday ajarkaasoo xasana wanaagsan waa janna maakisiina xaal ay ku waari doonaan amba ay ku nagaan doonaan fiihi ajarkaasi abadaa weligii weligood inay ku nagaan doonaan iyo maxay kale iyo waliyundira inuu ugu digo aladiina kuwa qaaluu yidhi itakada allaahu alla wuxuu yeeshay waladaa walad buu yeeshay kuwaana cadaab inuu alla uga digo cadaaban kaana qadar mafcuulkaa kale sidaa yidhi maa lahum xaal aanu ugu sugnaaninna sidaa yidhi bihi hadalkaasi ay ku hadleen min cilmin ay cilmun cilmi aanu ayaga ugu sugnaanin walaa liaabaa'ihim aabbayaashoodna aanu cilmiba ugu sugnaanin oo nafyulcilmigu waa nafyulmacluum wax la ogaado xataa haddii cilmi la yeeshana macnaha waxay keenaysaa dee inaan marnaba lama ogaan karayo oo waxaan dhicayaynba inuu ilaahay waladba yeesho saabuuras alla culusa maqaaladoodaas waa tacjiib saabuuras way cuslaatay odhaahdoodaasi amba maqaaladoodaasi kalima xagga kelmad ahaan tamyiis waxa lagu nasbiyey taasaana ugu fiican icraabaha jira kelmadaasoo ka sifa oo takhruju ka soo baxaysa min afwaahihim afaftooda uun ka soo baxaysoon asal kale aan lahayn in yaquuluuna ay maa yaquuluuna ma yidhaahdaan oo ku hadli maayaan ilaa kadibaateen mooyaane lacallaka lacalla bimacnaa maanta nahyi bay noqonaysaa falacallaka baaqic ay falaa tabqa falaa tabqa macnaa ha halaagin nebiow nafsaka naftaada ha ku halaagin calaa aahaarihim ayaga dabajoogooda gaadkoodaad ku taagantahay naftaada ha ku halaagin falacallaka baaqicun falacallaka waxaad mudan tahay baaqic inaad halaagayso amba sii halaagay inaad tahay nafsaka naftaada inaad halaagayso ishfaaq baa jira ilaahay wuxuu uga turayaa rasuulkiisa inuu nimankaa siduu iimaankooda u raadinayo ayuu daba taagan yahay amba falacallaka baaqic ay falaa tabqac halaagin lacalla bimacnaa nahiga way noqotaaye nafsaka naftaada halaagin calaa aahaarihim raadadkooda dushooda ha ku halaagin saad raadkooda ugu taagan tahay in lam yu'minuu haddaanay rumaynin bihada kan alxadiisi ah asafa xaala kownika asafa xaala tahashii murugoonaya amba falacallaka waxaad mudan tahay baaqic laga yaabaa inaad halaagto nafsaka naftaada kii halaagaya inaad tahay calaa aahaarihim inaad ku halaagayso in lam yu'minu haddii aanay rumaynin bi haada kan alxadiisi ah asafa xaala kownika aasifa xaalaad tahay macnaa kii murugoonaya amba asafan fiilaanyo daraaddeed ood mafcuul lahu laqbayso innaa inagu jacalnaa waxaanu ka dhignay maa kii cala alardi arlada korkeeda waxa ku sugan waxaanu ka yeelnay yiina qurux ayaanu uga dhignay lahaa ay lilardi arlada ayuunbuu quruxu yahay maxaanu ugaga dhignayna linabluwa si aanu u imtixaanno hum ayaga si aanu u imtixaano oo aanu u jisabno ayuhum koodeeda amba ayuhumkooda axsanu ugu wanaaga badan camala xagga camalka ilaahay ikhtibaarka cilmi kama faa'iidaysanaye wuxuu doonayaa qof waliba wuxuu sameeyo inuu markaa ku abaalmariyo wa innaa anagu lajaaciluuna kuwi ka yeeli baanu nahay maakii lajaaciluuna kuwi ka yeeli baanu nahay maa midka calayhaa ay cala alardi arlada korkeeda ku sugan waxaanu ka yeeli saciida banaan durisaa xaaluf ah xaaluf mana micni durisaa xaaluf ah oo wax alle wax ku yaalla aanay jirin oo balqac ayaa la yidhaha waa xaaluf saciid waa la bannaan baanu ka dhigi doonaayo markaasaa ilaahay baabiin doona am xasibta bale xasibta amtan munqaطica la yidhaahdaa culimmadu laba qowlun bay ku leeyihin oo kole waxay waa bal iyo hamse la israaciyo bal axasibta qawlka labaadna wuxuu odhanayaa waa idiraab qura oo bal xasibta marka bal ereygani maxaa la yidhaahdaa waa idiraab baa la ydhaha idiraab waxa weeye waa guurid marna shaygaad toosinaysaa bal arrintu sidaa maaha marna waxa weeye arrintan ka saarayo oo intiqaali baa la yidhahdaayo tusaynta laga guuro ayaa waxaa loo guurayaa fiskan labaad baa loo sii tallaabaya bale taa kaba kaala weeye ee axasibta ma waxaad u malaynaysaa nebi muxammedow axasibta ma waxaad u malaynaysaa anna asxaaba alkahfi godka raggii galay asxaabtiisa iyo waraqiim haddaba raqiim kani muxuu yahay asbax aqwaal aqwaal badan mufasiriinta ku leeyihiin kola waa meeshay degeen kola waa gobka magaciisii kola waa guurta gobka ku yaalay intaba way yidhaahdeen alraqiim min xaysu luqa waxa weeye waa diiwaanka wax lagu qoro waa faciil oo bimacnaa marquum ah sida maqsuulkaba loo yidhaahdo qatiil amba qofka la dhaawacayba jariixa iyadoo loo jeedo bilmajruux iyo waraqiim asxaabtii ay ku qoraan maaragtay warqadaasi iyo waraqiim wa asxaab araqiim kitaabkii maaragtay amba diiwaankii asxaabtiisii marka asxaabulkaafi iyo raqiim laba kooxood ma kale aha mufasiriinta qaarkood sheegeen kaanuu waxay ahaayeen am waxaad u malaynaysaa ana asxaaba alkahfi iyo waraqiimi macnaa qoraalkii asxaabtiisii amba diiwaankii kaanuu inay ahaayeen miyaad u malaynaysaa min aayaatinaa aayaadkayaga xaalay ka mid yihiin cajaba sabarkii kaanadalkarid cajaba arrin layaab la miyaad u malaynaysa oo culus bay kula yihiin macnaha aayaadka ilaahay ee kale waaweyn marka loo eego de waaba wax iska fudud ha u malaynayn wax weyn inay ahaayeen udkur xusbal nebiow id waagii awaa ay degeen amba ay galeen alfityatu waa kooxdii yarayd waa jamcu lkilla waa koox dhalinyaro ah alfitya kooxdii dhallinyarada ahayd markay galeen ila alkahfi godka markay galeen balxus oo faqaaluu ay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayo aatinaa nasii min ladunka agtaaday rabbigow naga sii raxma raxmad naga sii wahayi sahal sahal leh amba diyaari lanaa annaga noo diyaari oo noo hagaaji min amrinaa xagga amarka yagan rashada toosnaan toosnaan ilaahayo iyo wanaag nooga siyaadi amba min amrinaa arrinta iyadan bedelkeeda kategiddaa nimanka ka nimi rashada hanuun iyo toosnaan ilaahayow hana lumin mar haddaanu ka dhaqaaqno fadarabna waxaanu yeelnay markaa dadkii bay galeen oo way iska jiifsadeen fadarabnaa waxaanu yeellay calaa aadaanihim dhegahooda dushooda waxaanu yeellay xijaaba mafcuulkaa laga qadar xijaaba ayaanu yeelay waanu xidhnay waa nabid nabidba ogti filkahfi godka dhexdiisa ayaanu sidaa ku yeellay siniina sannado sanadahaasoo cadada ay dawaata cadadin tiro u amba cadada macduuda la tiriyey way seexdeen ilaahay baa seexiyey halkee laga seexiyey dhagaha dee waxaa suurtagala qofku haddaad seexato adigoo dhagida ku jira waxaynu ku suursanaa waxaynu maqallay ila inaa waxba kama aragno adu hurdo madu aragtay la laakiin adu hurdo waxbaad maqashaa dhagida adoo ku jira marka aalaadka wax maqli lahaayeen baa ilaahay xikmadiisa dhagihii buu xidhayba dan maqalkii kaana hawa maqal kitaab baa la saaray ilaa waabay kala hayaan ba culimmada qaarkood leeyihiin ilaahay baa iga og anigu ma dirsagin rabbi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala uma bacasnaa waanu toosinay haddana tum ayagi ayaanu toosinay linaclama si aanu u ogaano waa cilmi duhuur baa laydhaha macnaa xaaladooda si loo muujiyo ilahay ugama baahnayn kicintoona cilmi horeba ilaahay baa usi ogaa ogta laakiin bal si loo ogaado dadka si ku kala noqdaan linaclama si aanu u ogaano ayulxisbayni labada kooxoodkooda ayulxisbayn labada kooxoodkooda axsaa koobay ficil maadiya ka dhig axsaa siiqatu afcalna wuu noqday way culimada qaarkood yidhaahdeene maran badan baa ka jira in afcalka laga dhiga e axsaa koobay lima labiso ay maadana waxa weeye masdariya limaa labisuu ay lubsahum nagaadigooda ku koobay amadaa firo falkaqawci liayulxisbayni labada kooxood midkooda axsaa koobay limaa labisuu intay nagaadeen amadaa firo ku koobay ay cadada firo ku koobay macnaa intay tahay marka labadan kooxood waayo ma dadkay ka tegeenba oo taariikh dartiiga xilligooda noolaayo taariikhdoodii intaasi helayba mise waxay noqon doonaan un ma og tahay iyaga laftoodaba iskhilaafaya asfaxu laqwaal iyagaa iskhilaafi doona weeye oo garo ay doonanta halkay ku jiran naxnu anagu naqustu waanu sheegi doonaa amba waanu ka warrami doonaa calayka adiga korkaada waxaanu ku sheegi doonaa naba'ahum warkooda naxnu anagu naqustu waxaanu ku akriyo calayka korkaaga nebi maxamedow naba'ahum warka nimankaasi bilxaqa ayaana kugu akriyey inahum ayagu fitya dhallinyaraday ahaayeen sharafahowta ajuurkan yaryare dhallinyaradaasoo aamanuu rumeeyey birabbihim rabbigood rumeeyey inta badanba kuwii rususha ilaahay rumeeyey saasay u badnaayeen nabiyullaahi muuse waa garanaysaa inkaar bay qabaan moogti markuu qofku gaboobo ee jaahiliyad iyo khuraafo uu ku soo barbaaro wixii unbaa qalbigiisa ku xidhan waxba lama marinayo moogti Ah, inahum kutii bay ahaayeen aamanuu rumeeyey birabbihim rumeeyey wazidnaa waxaan u siyaadinay hum ayaga hudaa hanuun baan u siyaadinay siyaadatuliimaan warabadnaa waanu adkaynay calىa quluubihim qalbiyadoodiina waanu adkaynay oo mid sabirta ayaanu ka dhignay warabadnaa waanu xidhnay calىa quluubihim qalbiyadoodii ayaanu adkaynay oo mid aan leexleexan ah id baanu adkaynay qaamuu ay istaageen waxaa la leeyahay boqorkii lagu taagaya mufasiriinta qaar oo faqaaluu ay yidhaahdeen rabbunaa rabbigayo rabu samaawaati weeye waalardi arlada rabbigeeda weeye lan nadcuwa ma caabudi doonno hayan baraa ya jamaaca lan nadcuwa ma caabudi doonno min duunihi alla sokadii ilaahaa mid la caabuda laqallaahiye laqad qulnaa waxaanu ku hadalnay idan ay in cabadnaa hayra alle fayrkii haddaanu caabudno waxaanu ku hadalnay shabadaa xadgudub shabadaa amba qawlaa hadal qowlkaasoo shabadaa ay daa shababin xadgudub ku saaxiiba cadaysanaya caqiidadu musaawamo ma gasho waid ictasaltumuuhum id lafdigani imika in tacliil buu maanta faa'iideynaya haaulaa'i kuwaas iyagii baa hadlaya haaulaa'i kuwaas qawmunaa ah casribayaan baa la yidhaha haaulaa'i kuwaasi iyagaa isla hadlaya dadkooda ayay tilmaamayaan qawmunaa ah dadkeenani itakaduu khabarka alkaari itaknada itakaduu waxay samaysteen min duunihi alla sokodi aaliha bay samaysteen lowlaa yatuun ay hal laa yatuun waa lowlaadii taxbiibiyada ahayd lowlaa yatuun hal laa yatuuna may la yimaadaan calayhim kuwan ay caabudayaan korkooda may kula yimaadaan bisuldaanin xujo amba daliil bayin cad arrin cadna ula yimaad lowlaa yatuun hal laa calayhim bisuldaanin bayin waman adlamu yaa dulmi badan minman mid iftaraa ku abuurtay cala allahi la kadib aabeen waid ictasaltumuuhum dheeraanshahaad ka dheeraateen daraaddeed id waa tacliiliya wa id cilla ah eh, kasabanka waid ictasaltumuuhum ka fogaanshaha aad ka fogaateen daraaddeed iyaga iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayaan ka fogaanshaha aad ka fogaateen daraaddeed ila allaha alla mooyaane facwuu gala ila alkahfi godtaa dega facwuu dega ila alkahfi dega marka id waa tacliiliya yanshur wuu fidina lakum idinka rabbukum rabbigin wuu idin fidina min raxmatihi raxmadiisa wax ka mida buu idin fidina wayuhayi wuu diyaarin amba wuu sahliye wuu diyaar lakum idinka min amrikum xagga arrinkiina wuxuu idinka diyaarin mirfaqa waxaad ku raaxaysataan mirfaqaa arrin aad ku nabadegtaan oo aad ku raaxaysataan oad ku nabadtaan god kiibay markaa iska galeen barkamaha godkay seexanayaan godkana xaaladiisa baray wa taraa waad arkaysaa qof yahay ilaahay baa ku horkeena ashamsa qoraxdii baad arkaysaa idaa dalacat markay soo baxayso tasaawaruu inay ka baydhayso can kaafihim godkooda xaggiisa inay uga baydhayso ذات اليمين ay jihة اليمين ذات اليميiنi ay jihة اليميin dhinaca midigta waa yamiinu daakil وإidaa غarabat markay dhacaysana waad arkaysaa faqridu inay goynayso ama ay dhaafayso hum ayaga daata الshimaali dhinaca bidixba inay u dhaafayso walxaal bay qoraxdu sidaa yeelaysaa hum ayagu fii fajwa banaan ay ku sugan yihiin fii fajwa meel bannaan ay ku sugan yihiin oo minhu godkaa ka mida daalika dacdada sidan ah ee qoraxdu noocan noqotay min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ayay ka mid tahay man yahdi allaahu qofkuu alla hanuuniyo fa huwa kaasunbaa almuhtadkii hanuunay ah amba la hanuunshay waman yudlil qofka lumana falan tajida uma heli doontid nebi muxamadow amba qof yahow lahu qofka alla lumiyo alle waman yublil qofkuu lumiyo dheh alle falan tajida uma heli doontid lahu qofka alla lumiyey waliya mid arrintiisa maamula oo u hiiliya murshida oo hanuuniya asbar af aqwaal bay leeyihiin walow waxay leeyihiin qaab dhismeedka godka ayaa sababayey iyagoo barkaa bannaan yaalla fallaadaha qoraxdu inaanay si toosa iyaga ugu dhicin qowl baa sidaa leh waxa ka mida ah qolada sidaa leh ibnu kasiirka ayaaba ka mida ah raximahullaahi oo isagu wuxuu leeyahay godkani wuxuu u jeeday waqooyi buu u jeeday buu leeyahay wallahu aclam markaa isagu jihada qiblada xagga kaga beegnay markaa godku hadduu sidan yahay oo aad god kastaan u gasho waa yamiinu daakin yani godka bidixdiisu waa tan midibkiisuna waa tan idan markaa qoraxdu markay subxii soo baxayso tazaawaru can kahfihim daata alyamiin marat daata alyamiin marka waa yamiinka qofkan galay markaa dhinaca laanaheedu galabtii waay subxii waxay ku dhacayaan daantan ee galabtiina daata shimaal dhinacaas ugu dhici lahaa dadkakuna u furan yahay wahum fii fatwatin minhu saasuu leeyay waayo godka galbeedna uma jeedo hadduu galbeed u jeedi lahaa rasuul xunbaa usoo gelaya ta kale ma kuwaasoo kale shanqiidi iyo culimo ka midi ah waxay leeyihiin maya qoraxdan isiinkeedii iyo fallaanaheediiba xaalad baa ku dhacaya arrintanna arrin mucjiso ah bay tahay marka godku haddii uu sidan u dhisnaan lahaaba handase ahaan dee ilaahay kuma tilmaaminba shay khaariqa ah laakiin waxaanu ka fahmaynaa ben dalika min aayaati illaahi inay arrintani ahayd arrin mucjisa ah oo khaariqo ah oo ilaahay subxaanahu watacaala fayrkii qoraxda amba fagaaraheeda ha noqde amba ha noqdee ilaahay sidanuu u maamulayay oo u duwayey wa haada atafsiiru huwa asbax min xaysu daliili le wuxuu cusbaday min aayaati illaah mafhuum wama ilaahay wuxu ley subxaanah watacaala halkaasay iska galan wataxsabu waxaad u malaynaysaa hum ayaga ayqaada kuwa soo jeeda oo markan culamadu leeyiin ay kala hayaan wataxsabu waxaad u malaynaysaa hum ayaga ayqaada kuwa soo jeeda baad u malaynaysaa waalxaal hum ayagu ruquud kuwa hurdo ay yihiin waa jamcu raaqib soornada jamce waalxaal hum ayagu ruquud kuwa hurdo ay yihiin wanuqallibu waxaanu u rogrogaynaa hum ayaga daata alyamiini dhinaca midigta iyo wadaata shimaali dhinaca bidixdaba waanu rogrogayna ila dhinac kula dhulka kuma hayne ilaahay baa rogrogaya si aan dhinac haddii aanu u baabi'in oo aana ciiddu u cunin ilaahay baa rogrogaya wa salbuhum aygooduna baasib kii fidiyey weeye diraacayhi labadiisa dhudhun ku fidiyey bilwasiir barxadda amba baaradda godka hortiisa bilwasiir godka hortiisa ku fidiyey waa caadatu lkalab caadada ayga weeye hortiisa iska fadhiisto markaasaasuu kala fidiyey dadka kulaamuu jirin waayo hadda god guud jiro malaaigtu umay gasheen malaaigtuaaqaynaysa shalbuhum ayduna baasidinuu fidiyey diraacay oo caadadiisa iyoynaa shabihinay bilwasi law balacta haddaad arki lahayd qof yahow law balacta haddaad arki lahayd calayhim ayaga lawallayt waad carari lahayd baa ilaha lawallayta waad jeedsan lahayd minhum ayaga xaggooda firaaraa jeedsato cararid baad ka ordi lahay uumkan iyo ilaahay wuxuu saaray ma og walamulita waxaa lagaa buuxin lahaa walamulita waxaa lagaa buuxin lahaa minhum ayaga xaggooda ah, rucbaa arjajax cabsi baa lagugu ilahay ma og waryaahe musaaxabatu lakhyaar aad bay u wanaagsan tahay hadda wuxuu waa ay ayga laftiisii baa ilaahay ka sheekeeyey aygani muxuu la rafiiqay sad wanaagsan oo ilaahay diintiisi intii baxay marka isaga laftigiisu wuxuu yeeshay shacni khabar inago maanta akriyayna fainahu saara lihada alkalbi dikrun wa khabarun wa kalaamo kale kuma ogin ma og laakin de ilah wakaa ka sheekeeyey subxaana watacaala kitaakiisi marka raacidda rafiqada dadka wanaagsani faaidadaasa leedahay laakiin haddaad shayaadiinta raacdo <laughs> adaa ogaldaad wax ogta sarkaarkaa lagu weydaani wakadalika sida aanu u seexinay kamaa arqadnaahum leh wakadalika sida aanu u seexinay ayaa bacanaahum aanu usoo soo toosinay waa soo toosin bacanaahum ayaanu usoo toosinay liyatasaaaluu si ay isaga waraystaan aba isu weydiiyaan baynahum dhexdooda warisaynu halka hurudnaa liyatasa'aluu si ay wax isu weydiiyaan baynahum qaala wuxuu yihi qaa'ilun mid hadlay oo minhum asxaabukahfigii ka midi kam inteebaa labistum aad toosteen wargodkan inta ku jiro qaaluu waxay yidhaahdeen labisnaa waxaynu ku nagaanay halkan labisnaa waxaynu ku nagaanay yowma maalin aw amase bacda yow maalin barkeed waxay culimadu leeyihin maalinta gelinkeeda hore intay galeen ayaa saddex boqol iyo sagaal sannadood dabadeed ilaahay wuxuu soo joofiyey gelin dambe saddex boqol iyo sagaal sannadood bay meesha horteen noo imanaysaa dabeetoo gelin horay seexdeen qoraxdoo gelin dambeed ayaa saddex boqol iyo sagaal sannadood dabadeed soo joofiyey markaas unbay qaateen inay saaka seexdeen aw bacda yawmin waxay dareemeen mooji qaaluu waxay yidhaahdeen marka awliye ilaahi weeye kuwan rabbukum aclamu bare qoryaha rabbukum rabbigiina yaclamu ku cilmi badan bimaa labistum intaad halkan ku nagaagteen ee fabcasuu dira gaashay markaa dareemeen lasoo toosi intii hore ilaahay baa maamulayey halkaasay wax ku cunayeen siay u noolaayeen rabbi nooma sheegin nimankeeni saddex boqol iyo sagaal sanood dabadeedin bay cunto u baahdeen bala fabcasuu dira axadakum midkiin dira bay yidhaah axadakum dira yuwariqukum lacagtiinan la dira yuwariqukum lacagtiinan la dira haadihi tan ah waa lacagtii saddex boqol iyo toban sannadood horta la isticmaali jiray ayay daray sagaal sannadood ila almadiinati u dira falyandur ha eego kanaad diraysaan ayuhaa magaaladan midkeeda askaa ugu wanaagsan dacaama hadda askaa ugu wanaagsan dacaama xubba cuntada qofka wix cunto xalaagsan ugu wanaagsan inooga soo yihi oo falya'tikum haydiin keeno birisqin haydiin keeno minhu kaa wanaagsanee qofka saalixa xaggiisa haydinka keeno walyatalabaf hana isqariyo ha dhuumaanayso walyatalabaf hana isqariyo oo walaa yushciranna yaanu ogeysiinin bikum idinka axada qofna yaanu idin ogeysin tanakor ha sameeyo cidna yaana arki ummadiiba miyay joogtaa lacag damba miyaa la hayaaba lama garanayaba kuwana warkooday hayaan markaasi sababta si wadan adduunkii kafalada ay kasoo baxsadeenba way saaray waayo muxuu isu qarinayaa inahum ayagu in yadharuu hadday arkaan ee yabalicu uu noqda laftigan daharacaynkaa in yadharuu hadday daala arkaan calaykum korkiina aba in yadharuu hadday ka adkaadaan calaykum yarjumukum dhagax bay idinku dili yarjumukum way idin dhagxaye dhagax bay idinku dili aw amase yuciiduukum waxay idinku celin fii millatihim diintoodii kufriga ahayd bay idinku celin oo haddaa waalan tuflixuu mana liibaani doontaan idan ay in xudtum haddaad ku noqotoon ku noqotaan diintooda baatilka ah abadaa weligii mana liibaani doontaan waa idiin kufriye wakadalika markaas in la ogaa ilaahayna xilligan wuxuu ugu beegayaa guurkan xilligan jooga ayaa waxay diidan yihiin ee yihiin qiyaamahaba dhicitaankooda marka iyagaa wax lagu tusayaa kuwan wakadalika sida aanu wakadalika sida aanu u tusnay maaragtay wakadalika sidii aanu u jeefinay una soo kicinnay ayaa acsarnaa aanu u tusnay saas ohanaysaa si waxay ku turunturoonadaan oo kale acsarnaa aanu u tusnay calayhim ayaga annaasa mafcuulkaa qadaro wakadalika sidii aanu u seexinayna soo toosinay ayaa casarnaa aanu u tusnay amba aanu ugu turunturaynay calayhim korkooda annaasa dadka aan ugu turunturan waxaad ku turunturato waad eegeysa saasumba uga duldhaceen tafji maxaanu sidaa u yeelay liyaclamuu si ay u ogaadaan dadku ana wacd allahi ilaahay ballanqaadkiisu xaqun inuu yahay wa ana saacata saacadana qiyaamaha dhicideeda laa rayba shaki fiihaa inaanu ku sugnaan id xilligii baanu tusnay amba aan ku dulturinturaynay yatanaasacuuna ay doodayeen amba ay ka murmayeen baynahum kuwan ku murmayaa dhexdooda amrahum amra asxaabi kahfi amrahum arrinka asxaabulkaafi ay ku murmayeen oo faqaaluu ay yidhaahdeen ubnuu dhisa calayhim korkooda waaba la helay nimankii ubnuu dhisa calayhim korkooda bunyaanan dhismo rabbuhum rabbigood ayaclamu bihim ku cilmi badana war halkaa inagacowdaga yidhahdeen dankaga siiyaba qaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen walaguu ku adkaaday doodii iyo awoodii calaa amrin calaa amri asxaabi ilkaafi kuwii ku qaalibka noqday waxay idhaahdeen lanatakidanna waxaanu ka dhiganaynaa oo aanu ka dhigan doonaa calayhim korkooda masjidaa masaajid baanu ka dhisan doonaa laba qowl baa ku jiraba muslimiin baa mise waa kaafiriin waxaynu ognahay oon in masaajido laga dhisto qubuuraha korkooda shareecada islaamka inay xaaraan cidda ka dhigataana shiraaru khalqi illaahi inay yihiin qofka muslimka taariikhdeeyaana iska baabiyo marka masalaa ka ka dhalata waxaa la eegayaa qabriga iyo masaajidka kooda horreeyey haddii masaajidku uu horreeyey oo qabriga lala soo doonto waa in qabriga la saaro walaysa licirqi zaalimin xaq waa in isaga dibadda loo tuuran weye xabaashoo halkeeda iska taagan haddii masaajidka dhakada lagaga dhuftana walaysa licirqi aalimin xaq waa isagaa la mufkareeyo masaajka in la ducawe fur waxaad akrisataan taxdiibu zaati uu leeyahay sheekh albaani raximah llah kitaab qayimaa baaraka allah xajsa aad noqotaa rag iska dhaceeya allah wuxuuhi subxaanau watacaala sayaquuluuna waxay odhan doonaan dad kuwa maaragtay khalqigu markay ku murmayaan hadal hayaan hum asxaabu lkaafi alaaa mubtada qadar alaaa saddex bay ahaayeen raabicuhum ka afreeya xaaluu yahay kalbuhum jumlada dambe xaalay dhacda kuwa alaaa saddex bay ahaayeen raabicuhum kooda afreeyaana kalbuhum buu ahaa wayaquuluun qolo kalena waxay odhan doontaa kamsa hum ayagu kamsatu shan bay ahaayeen saadisuhum ka lixeeyaana kalbuhum rajman ay raajimiina xaalayhin kuwa iska danaya bilgayb bay saa u leeyahy amba rajman ganid daraaddeed bay saa u leeyihiin amba yarjimuuna rajman waxay ganayaan ganid fil hayb qaybka ayuunba iska tuurtuurayaan aan werhay oo qof inaad xiis jeliso wayaquuluun waxay odhan doonaan kuwo kale hum ayagu sabca toddoba ayay ahaayeen wathaaminuhum ka sideed ayaana kalbuhum kuwana ugu dhow xaqiiqada waayo ilaahay kama daba jeedin rajman bilhayb qul waxaad tidhaahdaa nebiyow rabbii rabbigaygu ayaa ku cilmi badan maa yaclamu ma ogsoona hum nimankan ilaa qaliil in yar mooyaane khalqiga ka mid falaa tumaar alam ha ku murmin falaa tumaari ha ku murmin fiihim ay fii asxaabilkaafi ilaa miraa'a dood daahira cad mooyaane mujaadalo cad mooya kula murmin walaa tastafti ha weydiin fiihim ay fii sha'ni asxaabilkaafi fiihim tanu qatar asxaabilkaafiga fiihim asxaabuulkaafiga ha weydiini minhum kuwan ahlukitaabka ah xaggooda axada axadna ha weydiin waayo shuruudaha qofka muftiga ah waxa shardi ah qofka mustaftiga ah inta badan sida haalibka ah waxa la weydiinaya inuu aqoon badan yahay walaa tastafti haka weydiinin fiihim asxaabulkaafi xaalkooda axadan sidaa dhe axadna ha weydiini minhu min ahli kamid ah ha weydiin waxba urmahayaan walaa taquulanna ha odhan linabiyow lishay shay daraaddii ha u odhanin tacriimiya kale lishay shay dartii ha u odhan inii liajli shayin inii anigu faacilun kii samayn baan ahay daalika shaygaa hadaa beri ilaa an taquula qadar qowlkaasa la qadara ilaa an taquula inaad tidhaahda mooyaane ilaa an yashaa allah ay ilaa an taquula inaad tidhaahda mooyaane in shaa allah sidaasaynu fasirin ilaa an taquula inaad tidhaahda mooyaane in shaa allah allah haddii uu doono wdkur xus rabbakana xus idaa nasiita haddaad ilowdo insha allah marka xusuusta sheeg waqul waxaad tidhahdaa nebigow casaa wuxuu mudan yahay an yahdiyanii inuu igu hanuuniyo rabbii rabbigaygu inuu ga hanuuniyo liaqraba mid ka dhowaansho badan min haadaa kan arrintanaad weyde shay ka dhow ka adba ilaahay ugu caddayo shay marka lagu weydiiyo wey sidaa waqul waxaad tidhahdaa casaa wuxuu mudan yahay hadiyanii igu hanuuniyo rabbii rabbigay liaqraba mid ka dhowaansho badan min haadaa kan xashada xagga hanuunka bimacnaa shay haddii lagu weydiiyo aanad ogeyn ilaahay weydiiso inuu imaanna ku toosiyo oo uu ku waafajiyo sida sawaabka iyo hanuunka macnuhu sidaas u wey walabituu waxay ku nagaadeen fii kahfihim godkoodii alaaa mia saddex boqol oo sannadood bay ku nagaadeen alaaa miatin sidaa u saddex boqol oo sannadoodba siniina sannadaa xaggooda ayay ku nagaadeen wastaaduu waxay siyaadsadeen saddexdii boqol ee sannadood tifca sagaal bay siyaadsadeen waxa weeye sanadahan marna waxaa la tiriyaa qoraxda marna waxaa la tiriyaa dayaxa saddexda boqol ee sanadood ee qoraxda la tiriyo waatan imkade inaguba aan tirina balayobas inqaaladina xulisay afishan iyo maydan iyo waxan sanadkoodu saddexdii boqol ee sanadoodba boqolkii sanadood ee sanadkan qoraxda ahi wuxuu dheer yahay sanadka kamariga ah amba kan sharciga aynu tirsanno saddex sanadood buu dheeraada saddex sanadood ayuu dheeraanayaa boqolkii sanadoodba markaa saddex boqol oo sannadoodoo qoraxdaa marka la tiriyo waxay hurdeen saddex boqol iyo sagaal sannadood oo ah taqamariga ah sayaxa aynu tirsana mafhuum walala wasaadu waxay kororsadeen saddexii boqolee sannadood tiscan sagaal xagga dayaxa kullu waxaad tidhaahdaa allaahu alle ayaa aclamu ku cilmi badan bimaa labisu waana kaa ilaahay sheegintii allahu aclamta markaas amba ilahay kuu sheego amba yaanu kuu sheegin allahu aclam baa la odhanaya iyadoo la og saddex boqol iyo sagaal sanadood inay tahay walilaahu aclam fiima labisu intay ku nagaadeen lahu alla wuxuu leeyahay hayb samaawaat saaka waxa ku maqan iyo walard absir ilaahay arag badanaa siiqatu tacajub baa la yidhahdaa sheekh maa adbarhu bay ka dhiganta absir bihi eeg ha u qaadan iclaamar ha u qaadan absir bihi alla alla arag badana ilaahay arag badana waasmic maqal badana saasa gele maa agsarahu wamaa asmachu abtir bihi maqal bada arag badana oo asmic maqal badana waasmic maqal badana maa lahum uma ahaanin min duuni alla sokadi min waliyin mid arrintiina maamulada kala saarta walaa yushriku alla lama wadaajiyo fii xukmihi xukunkiisaba axada axadnaba wanakira fii siyaaqi nafyi ayee tufiidu alcumuum cid wax la wadaagisa ma jirto watlu akhri nebi maxamedow maa kii akhri uuxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday min kitaabi rabbika ah aa kitaabka ilaah odhanay laa mubadila waa qof mid doorin karaa ma jiro laa mubadila mid dooriyaa uma ahaanin likalimaatihi ilahay kalimaadkiisa walan tajida mana heli doontid likalimaatih walan tajida mana heli doontid min duunihi alasatadi multaxada meel loo baydho meel loo baydho wasbir xid weeye xid nafsaka naftaada ku xid maca aladiina kuwii ku xid oo ku gabar yadcuuna barya rabbahum rabbigooda barya hadda qani ahaadaan hadda fuqara ha ahaadaane bilghadaati barya gelin hore iyo walcashiyi gelin dambe yuriiduuna xaal ay doonayaanna barya wajahu ilaahay wejigiisa ay doonayaan walaa tacdu yaanay dhaafin caynaaka ayaa faacila indhahaaga ha dhaafin ha odhanin in badan baa maqlay wasaale walaa tacdu yay dhaafin caynaaka labadaada indho canhum kuwa yaanay dhaafin turiidu xaalay doonayso indhahadaasi faacilka yaga turiidu xaalay doonayso siinata alxayaati adduunyada quruxdeeda nolosha quruxdeeda addiin amba turiidu xaal aad doonayso khitaab farsuga ad ka dhigto turiidu xaal aad doonayso ziinata alxayaati nolosha quruxdeeda adduunya walaa tudic ha adeecin man mid ha adeecin akfalnaa aanu ilowsiinay amba aanu ka xidhnay qalbahu qalbigiisaba aanu ka xidhnay can dikrigana aanu ka xidhnay oo watabaca raacay hawaahu raacay oo wakaana u ahaadee amruhu arrinkiisuba furuba xadgudub waqul waxaad tidhahdaa nebiow alxaqu xaqu min rabbikum xagga rabbigiinunbuu ka ahaadaa ee faman shaaa qofka doona falyumin ha rumeeye tahdiid baa amarsan la yidhaahdaa waman shaaa waa hanjadaad ee maaha khiyaar lagu siinayo kaalimo fasxa lagu siiyey waman shaaka doonana falyakfur lagu taarisamin wey inaana wactadnaa waxaanu u diyaarinay lidaalimiina waxaanu u diyaarinay naaraa baanu u diyaarinay naartaas oo axaata uu koobi doono bihim ayaga turaadiquhaa dayrkeedu turaadiquhaa dayrkeedu uu koobi doono wain yastakiifuu hadday gargaar dalbaan amba ay biyo doonaan yuqaasoo waxa lagu waraabin amba loogu gargaari bimaa'in biyo kalmuhli naxaas oo kale ah kalmuhli huuda ah amba naxaas oo kale yashwi kaasoo soli doona soli doona alwujuuha wejiyada bisa waxaa ugu xumaaday asharaabu sharaab la haadaakan wasaa'ad ayadaana ugu xumaatay jahannamo murtafaqaa meel la dego ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wacamilu falaad saalixaat ina laa nudiicu ma dayici doonno ajra man qof ajarkiisa ma dayici doonno axsana hagaasiyo camala ulaaika kuwaasi lahum waxay leeyihin jannaatu cadnin waaritaan jannadii bay leeyihiin tadri waxaana dureeri socon doonta min taxtihim hoostooda alanhaar yuxallowna waxaa loogu qurxin doonaa dheh laakiin buku yuxallowna waxa lagu qurxin doonaa iyaga fiihaa jannada dhexdeeda min asaawira gacmogalayaal min dahabin ah asaawira jamcu aswira waxyaaba gacmaha min asaawira gacmogalayaal min dahabin ah wayalbasuun waxay xidhan doonaan siyaaban maryo khudrin dooga ah oo min sundusin xariir jilicsan ah iyo wa istabraq xariir adag oo dhalaasho ah fiihi bari wa istabraq xariir adag oo dhalaasho ah. mutaki'iina xal ayyiin kuwa ku raaxaysan ku sugalaysan minhaa jannada dhexdeeda cala alaraa'iki sariiro nicmo sawaab ajar baa nicmo lahaaday waxasunat iyadaana ugu wanaagsanaa